alxamdu lilah rab اlcaalamiin w salى allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray qaybta ku saabsan afcaashii nebiga sala allahu alayh wasalam ku saabsanayd baynu ku soo jiray markaa qaybo dhowra ayay u qaybsantay afar qaybood oo ficiladii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida waa soo maray khaamisan maa facalahu sala allahu aleyh wasalam laa laa lijibilatin walaa libayaanin walam tahbut khusuusiyathu lahu qaybta shanaad waxaa weeye waa wax nebigu sala allahu aleyh wasalam sameeyey oo aanu markaa jibillo u samayn bimacnaa inuu abuurku keensanayo caadadiina waa la mid aanu caadana u samayn culamada qaar way israaciyaan jibilada iyo caadada walaa libayaanin caddaynna aanu u samayn oo amar mujmala oo uu ku caddaynayana aanu u samayn walam tahbut khusuusiyatuhu lahu aynay sugnaanna khaasnimada nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku gaar tahayna aynay sugnaan fa haada calaa qismayn kani wuxuu ku sugan yahay laba qaybood laba qaybood oo kala duwan buu ku sugan yahay qaybta koowaad alqism alawal an yuclama xukmuhu biاnnisbati ila arasuuli salى allahu aleyh wasalama min wujuubin aw nadbin aw ibaaxa xukunkeeda waa in la ogaado marka loo eego nebiga sala allahu alayh wasalam nisbadiisa xukunka mas'aladaasi u leedahay waa in la ogaado oo min wujuubin waajibnimo ah aw nadbin ama sunnanimo ah aw ibaaxatin ama bannayn ah mubaxnimo ah fayakuunu xukmuhu lilummati kadalik waxa uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam kama baxayso saddexdaa xukum ee ay mashaayikhdu sheegeen inuu yahay shay waajibah ama inuu yahay shay manduubah ama inuu yahay shay mubaaxa ah. axkaamta intii kale lama sheegin waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam shaygaa uu sameeyey ilaaba ilaa waa inuu intaa mid noqdaa waa inuu intaa mid noqdaa waa dhici kartaa shay yani markaa dadka makruuh u ah nebigu salى اllahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood jawaaz inuu u sameeyo caddaynuu caddaynaayo inay jawaaz tahay laakiin taasi dee bayaan baa markaa keensaday libayaan isaga nisbadiisana markaa karaahiye umaaha oo tabliiq baa ku xidhanoo wuxuu noqonayaa shay waajiba inuu gudanayo marka axkaamta shayga intaa hore ee la soo sheegay midnaba aan ah, ahayn ee jibiliya caadana aan ahayn bayaanna aan ahayn khusuusiyadiisuna ayna sugnaan waa saddexdaa xukun mid buu nisbada nebiga sala allahu aleyh wasalam u noqonaya marka xukunkay nebiga u leedahay in la ogaado fayakuunu xukmuhu lilummati kadalik wuxuu noqonayaa xukunkay ummadda u leedahayna ee nisbada ummadda xukunkaasi u yahayna saasoo kaleu noqonaya hadday nebiga waajib u ahayd ummaddana waxay noqonaysaa mid ku waajiba ila khusuusiyadiisi ma sugnaane khusuusiyadina waxay u baahan tahay deliil saynu horeba usoo aragnay ama markaa waxaa weeye hadday manduub u ahaydna manduub bay u noqonaysa wahaa kada ka salaatihi salى اllahu aleyh waslama fi اlkacba waa sida tukashadiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam ku tukaday kacbada gudaheeda ku tukaday waqad calimnaa annaha fii xaqihi sala allahu aleyh wasalama jaa'iza waxaynu ogaanay in salaada kacbada gudaheeda lagu tukadaa nebiga xaqiisa ama nisbadiisa inay u ahayd sala allahu aleyh wasalam mid bannaan oo jaa'iza fahiya lilummati cala aljawaas ummaddana waxay tahay mid u bannaan oo nabiga sala allahu aleyh wasalam laba ragcadood buu kacbada gudaheeda ku tukaday waa hal mar keliya saxaabada qaarkood waa nafiyeen oo waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu kacbada galay kuma tukan laakiin bacdi kaleoo saxaabada ka midaa isbaatiyoo sugay qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamun cala anaafi labada saxaabina waa ka sugantay ka nafyinaya iyo ka sugaya labadaba marka qaacidadu waxay tahay ka sugaya baa laga hormarinaya ka nafyinaya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo ka sugaya cilmi dheeraada ayuu hayaa kan kalena nafyu cilmi inuu cilmigiisa ka nafyaayo oo inaanu isagu ogayn unbay u dhacaysaa saas u dhacaysa marka nabiga salى اllahu aleyh wasalam nisbadiisa waxay u ahayd mid jaa'iza inuu kacbada gudaheeda ku tukado idan ummaddana waxay u noqonaysaa mid u jaa'iso u bannaan qaybta labaad an laa yuclama xukmuhu biاnisbati ilayhi salى اllahu aleyh wasalam nisbah iyo nusbah labadaba waa la yidhahdaa nuunka la hoos dhigo ama la godo waa laba luqo shayga uu nebigu sala allahu aleyh wasalam sameeyey oo jibillo iyo caado aanu u samayn bayaanna aanu u samayn khusuusiyadiisuna aynay sugnaan qaybta labaad waa inaan la garanaynin xukunka ay nebiga u lahayd ee arrinkaas wa fii hada alqismi arbacatu aqwaalin qaybtan waxaa ku sugan afar qowl yani xukunkay ummadda u tahay maxay tahay mar haddaan la garanayn nebiga sala allahu aleyh wasalam xukunkay u lahayd afar qowl baa qaybtan ku sugan qowlka koowaad alwujuubu waa waajibnimo camalan bilaxwadi waxaa waajibnimada loogu tegayaa oo loo odhanayaa waa waajibnimo ama cidda tidhi ay u tidhi camalfal ay ku camalfalayaan ama xaal ay ku camalfalayaan camalfal ay ku camalfalayaan daraaddeed ama xaal ay ku camalfalayaan bilaxwadi sida ixtiyaadka iyo dadaalka badan wa huwa qowlu abi xaniifata waa abu xaniifa siduu ku tegey waa qowlkiisii wa bacdi shaaficiyati iyo shaaficiyada qaarkood qowlkooda weeyi wa riwaayatu can axmeda iyo riwaayo imaam axmed laga soo wariyey kaasi wuxuu yahay mar haddii la garan waayo xukunkay nebiga u lahayd sala allahu aleyh wasalam isaga nisbadiisa waxaa lagu xambaarayaa inay ummadda waajib ku tahay oo waxaa la qaadanaya laqad kaana lakum fii rasuuli lahi iswatun xasana marka waxaa nebiga lagaga dayanayaana sala allahu aleyh wasalam dayashada nebiga lagu dayanayaana sala allahu aleyh wasalam waxay noqonaysaa ama waajib ama manduub labadana waxaa ixtiyaad badan waajibnimada in lagu xambaaro marka camalan bilaxwad bay wujuubka ugu tageen qowlka labaad waa annadbu waa sunnanimo lirujxaani اlficli calى اtarki ficilku inuu ka miisaan badan yahay oo ka raajaxsan yahay cala tarki tegitaanka laga tegaayo ka miisaan badan yahay daraaddeed ayay nadbiga culammada qaarkood ugu tageen wa huwa qowlu bacdi الshaaficiyati waa qowlka shaaficiyada qaarkood qowlkooda weyi shaaficiyada qaarkood qowlkooda weyi wa riwaayatun can axmeda aydan waa riwaayo labaadoo laga soo wariyey imaam axmed haalian qowlka saddexaad yani alqowl athaali alibaaxa waa bannaynta la bannaynaayo oo la odhanaayo mubaax inay taa lagu xambaaray liannaha almutayaqanu waayo mubaaxnimadu waata la hubo walaakin hada fima laa qurbata fiih laakiin tani waxay noqonaysaa oo wixii aynay qurba ku sugnayn dhowaansho ilaahay loogu dhowaanayo o lagu cibaadaysanayo id ilqurabu laa tuusafu bialibaaxa sababtuna waxay tahay shayga qurbada ah ama waxyaalaha ilaahay loogu dhowaanayo cibaadada ah laguma sifeeyo ibaaxo oo ibaaxadii waxa weeye waa jawaas labada dacal siman yihiin waa inay kala door roonayn shayga qurbadae cibaadada ana dee in la sameeyaa ka raajaxsan oo ka miisaan badan in laga tago manduub ha ahaado ama waajib ha ahaado markaa qurbadii laguma sifeeyo ibaaxo qowlka afraad atawaqufu waa in la iska taago laga tawaqufo licadami macrifati lmuraad muraadka looga jeedo inaan la garanayn daraaddeed baa looga tawaqufayaa oo laysaga taagayo wa huwa qowl muctazila waana sida qolada muctasilada la yidhahdaa ay yidhaahdeen wa hada adcafu alaqwaal afarta qawlka ugu daciifsani waa qowlkaa tawaqufka sheegaayo لأن atawaqufa laysa fiihi ta'asin waayo tawaqufka kudayasha kuma sugna fataxasala lana min hadihi alaqwaali waxaa inooga xasilay oo inooga sugnaaday aqwaashaas alarbacati afarta ah ana asaxiixa alficlu ta'asiyan birasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qowlka saxiixi inuu yahay in la sameeyo shaygaa nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam xaal nebiga lagu dayanaayo la sameeyo wujuuban aw nadban yacni ha loogu dayanayo ama waajibnimo daraaddeed ha loogu dayanayo ama sunnanimo ha loogu dayanaye waa in markaa la sameeyo oo dayasho nebiga lagu dayanayo loo sameeyo wa mahaluu lihaada alficli waxay u tusaaleeyeen ficilkan bikhalcihi sal allahu alayh wasalam siibistiisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam siibay naclahu kabihiisii uu siibay fi salaati salaadda gudaheeda ayuu ku siibay kabihiisii markii hore kabaha ayuu ku tukanayay nebigu sala allahu aleyh wasalam salaaddii isagoo ku jira ayuu labadii kabood siibey oo iska bixiyo tuuray fakhalaca asaxaabatu kulluhum nicaalahum markaasaa ay tuureen saxaabaduna markaasay siibeen saxaabada rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam dhammaantood kabahoodii siibeen oo iyaguna iska tuureen salaaddiina sidaa ku wateen falama intaha sala allahu aleyh wasalam markuu salaaddii ka dhammaaday oo bimacnaa salaaddii u dhammaystay sa'alahum wuxuu weydiiyey nebigu salى allahu aleyh wasalam can khalcihim nicaalahum siibistooda ay siibeen kabahooda ay siibeen ayuu weydiiyey yani maxaa u siibteen kabihiinna qaaluu waxay yidhahdeen ra'aynaaka facalta fafacalnaa waxay yidhahdeen waxaanu ku aragnay rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam facalta xaalaad siibtay ayaanu ku aragnay fafacalnaa annaguna waa samaynay markaa nebiga sala allahu alayh wasalam bay ku dayanayeen faqaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam ataanii jibriilu waxaa ii yimi jibriil wa akhbaranii ana fiina calaya adan fakhalactuhumaa oo wuxuu iga warramay jibriil anna fiina calaya in labadayda kabood ay ku sugan tahay adan dhibi ay ku sugan tahay yani wasakhi ay ku sugan tahay fakhalactuhumaa fakhalactuhumaa waa siibey adanta waxaa laga tilmaamayaa yani shay markaa najaasa oo aanu nebigu ogeyn sala allahu aleyh wasalam inkabta inkabaha xaggooda hoose ay ku sugan tahay fa innahu aqarahum waa u taqriiriyo waa u sugay nebigu sala allahu aleyh wasalam calaa khalcihim siibistooda ay siibeen kabahooda ay siibeen yani kii la siibayey oo mafcuulka ah oo kabaha ah nicaalahum waa la xadfay maadaama ay fadlo tahay la yskana garanayo waana masdar loo idaafeeyey faacilkiis ta'asiyan bihi ku dayasho ay nebiga sala allahu aleyh wasalam ku dayanayaan daraaddeed ay u siibeen waa u taqriiriyey nebigu sala allahu aleyh wasalam walam yacib calayhim kuma ceebayn nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada maca annahum lam yaclamuu alxukma qabla ikhbaarihi iyaahum iyadoo lala qabo inaynay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam xukunkaa kabasiibka ah kabasiibka xukumkooda xukumkiisa inaynay garanayn ay nebiga sala allahu aleyh wasalam nisbadiisa u tahay qabla ikhbaarihi iyaahum intaanu uga warramin may garanayn xukunkeeda haddana maca daalik nebigii sala allahu aleyh wasalam dayasho ay ku dayanayaan bay kabih iyaguna u siibeen nebiguna kuma inkirin oo waa u taqriiriyey marka waxay ku tusinaysaa shaygii xataa xukunkiisa aan la garanayn nisbada nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu u yahay khusuusiyana aynay sugnaan yani jibillo iyo caadana aanu u samayn bayaanna aan ahayn in waxa weeye lala imanayo oo la samaynaayo ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdee labada inuu dhex yaalo mas'alada mu'alifiintu xafid allaahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum ay ka warramayaan waxa weeye afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam uu nebigu sameeyey marka jibillo iyo caado aanu u samayn bayaanu yani caddaynayo shay kale oo markaa daliil qur'aaniyo kale uu caddaynayaana aynay markaa jirin oo uu ku fasirayo khusuusiyadiisuna aynay sugnaan in laba qaybood loo qaybinayo labada qaybood oo loo qaybinaya waxa weeye waa in xukunka mas'aladaasi nebiga sala allahu aleyh wasalam nisbadiisa ay u tahay in la garanayo iyo inaan la garanayn haddii la garanayo waa sahlan tahay oo xukunkay nebiga u tahay bay ummaddana u noqonaysaa mar haddaan khusuusiyadii sugnaan taasi waa sahlan haddii xukunka nebiga sala allahu aleyh wasalam nisbadiisa ay u ahayd aan la garanaynin culammadu waa isku khilaafeen yani maxaa xukunkeedu noqonaya afar qowl baa la soo naqliyey qowl odhanaya waa waajibnimo oo inay ummadda u waajib tahay inay ummadda ku waajibtaa lagu xambaarayo yo qowl odhanaya waa sunnanimo oo ummadda inay sunno u taha lagu xambaaray yo qowl odhanaya waa mubaax iyo qowl tawaquf sheegaya qowlka tawaqufka waxaa laga sheegay yani muctazilada laga sheegay mashaayikhduna waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa adcafu alaqwaal laakiin bacdi kale oo dee kolley muctasile aan ahayn oo iyaguna ku tegey waa jiraan waxay uga tawaqufeen cidda tawaqufka ku tagtay muraadkaan la garanayn oo xukunka saddexdaa kay tahay mid la garanaya ma mar haddaan markaa xukunka la garanaynin yani waa in laga tawaqufaa mashaayikhdu waxay ku tacliiliyeen tawaqufka taasi kuma jiro laakiin bacdi tawaqufka ku tegey waxay leeyihiin kollayba waa la samaynaya laakiin saddexda xukum in mid la jasmiyo ayaa laga tawaqufaya ficilkii waa lala imanayaa oo ta'asi waa la samaynaya laakiin mawaajibnimaa loo sameeyey mise sunnanimaa loo sameeyey mise ibaaxa laysaga sameeyey taasaa laga gaabsanayaa bay yidhahdeen laakiin waa laga tegi karaa ficilka oo yani saas ma laha laakiin waxay leeyihiin bacdi kuwa tawaqufka ku tegey ka midii kollayba waa in ficilka lala yimaadaa laakiin saddexda ku xukunka yahay waa in laga gaabsadaa oo laga tawaqufaa qowlka wujuubka ku saabsani waxay leeyihiin aayaddii maadaama laynoogu sheegay in nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasanatun liman kana yarju allaha walyowma alaakhir macnuhu wuxuu u dhacayaa ku dayda rasuulka sala allahu aleyh wasalam saasaa macnuhu u dhacaya marka maadaama rasuulka ku dayda macnuhu u dhacaayo kolayba in la sameeya waa ka raajaxsantaha in laga tago marka waxay dhex taallaa waajibnimo iyo sunne inuu waajib yahay iyo inuu manduub yahay labada haddii la eegana xagga ixtiyaadka si aanu qofku markaa dembi un uga baaqdo waajibnimada in markaa la doorto ayaa ixtiyaad badan oo axwad ah si markaa qofku dembi uga baxsado oo inaanu kollayba ka tegin ee uu la yimaado yani waxa weeye way ka fiican tahay yani wejiga kale waayo hadduu ka tago waxay aqbali kartaa waajib uu ka tegay inuu yahay oo ku dembaabo markaa si ayna taasi u dhicin kollayba yaanu ka tegin marka camalan bilaxwad waa wujuub ka yidhahdeen qowlka labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo waa nadbiga nadbiga weeyaan aqwaashan ku suganna waxa markaa raajaxsan qowlka nadbiga raajaxsan jamac culamada ka midna saas yadaa waa arjaxeen oo shawkaani ka mid yahay culamo uga horraysay culamo uga dambaysayna waa jiraan waxay yidhaahdeen waxaa sunanimadu arjax u yahay markii nebiga in lagu daydo inay wanaagsan tahay la sheegay laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatun xasanatu liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir in la sameeya waa ka raajaxsan tahay sidaa nebigu sameeyey oo lagaga daydo in laga tago marka labadu ma sinna ee ficilka arjaxa ibaaxa markaa waa baxda ilaa ibaaxada labada ficil baa simane in la sameeyiyo in laga tagaa waa siman tahay hadday shaygu mubaax yahay marka haddii la yidhi ficilka arjaxa min atarki oo ka miisaan badan ibaaxayada tuur tawaqufna halkaa inaga dhig waxa isku soo haday wujuub iyo nadbi wujuub iyo nadbi markay isku soo hadheen asalku wuxuu ahaa bara'atu dimma oo qofkani inaanu dembaabaynin hadduu ficilkan ka tago deliil cadoo lagu ta'siimiyaana lama hayo oo lagu dembaajiyo o la yidhaahdo yani waxa weeye waa dembowday waayo ficilkaasaad samayn weyde marka maadaama ay ahayd yani markaa qofka in la ta'siimiyaa khilaafu ulasli oo bayine iyo daliil ay u baahan tahay taasiimkiina aanu inoo sugnaanin deliil caddaynaya haayada waxa ugu badanna meesha aynu ka heli karnaana ay tahay ficilkan baa arjax oo bimacnaa ku dayashada lagu dayanayo ayaa maxmuud ah dee ficilkii inuu arjax yahay nadbigu inoo sugaya in waxa weeye ficilkii inuu arjax yahay nadbigu inoo sugaya dimadii inay ismi beri ka tahayna waxay inoo sugaysaa inaanu waajib ahayn markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa qowlka nadbigu inuu arjax ka yahay qowlka wujuubka marka waxa weeye calaa kulli xaal labadaa qowl baa ugu fiican laakiin qowlka sii fiicani insha allahu waa qowlka nadbiga weeye taqriiraatuhu sala allahu alayh wasalam qaybta labaad ila waxay u qaybsanaa baabku afcaalu rasuuli sala allahu alayh wasalam wa taqriiraatuh nebiga sala allahu alayh wasalam ficiladiisii uu sameeyey iyo taqriiraadkiisii uu wax sugay marka afcaashii baynu soo aragnay iyo qaybaha loo qaybiyey afcaashana culammadu kutubaa bay u gaar yeeleen musanafaad iyo kutubaa laga alifay culammadii muta'akhiriinta bacdi ka midii kutub waa ka alifeen waxaa ka mida abushaama kitaab buu ka leeyahay uu kaga hadlaayo أفعاش رسولك sal الله عليه wasalam musanaf buu ka alifay waxaa kaloo kitaab kale alxaafid alcalaa'i waa laba sheikh oo culammada shaaficiyada ka mid a markaa labada mid waliba kitaab buu ka qoray kutubtooduna waa maطbuuca mucaasiriinta qaarkood afcaalu rasuul kutub ka alifay marka baxsigan adigu waa lagaga warramaa kutubta usuul fiqhiga ahlucilmigu waa kaga hadlaan musanafaad loo gaar yeelane saas yadaa bay u jirtaa bacdi ka mida kutubta laga alifayna maktabat lmuطaalaca waa taalla taqriiraatu marka qaybta labaad waa nebiga salى اllahu aleyh wasalam taqriiraadkiis wa tulxaqu taqriiraatuhu sala allahu aleyh wasalam biafcaalih waxaa la haleeshiiyaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ashyaaduu taqriiriyey oo sugay ficiladiisii oo wuxuu sameeyey ah ayaa la haleeshiiyaa fakullu amrin aqara calayhi arrin kastouu nebigu sala allahu aleyh wasalam taqriiriyo sugay walam yunkir calaa faacilihi aanu ku inkirin cidda samaysay faxukmuhu xukmu ficlihi sala allahu aleyh wasalam xukunkiisu wuxuu ahaaday samaynta uu nebigu sala allahu aleyh wasalam sameeyey oo kale xukunkeeduu ahaaday qowlan kaana dalika alamru waxaa isku mida ahaaya arrinka uu taqriirinaya ama odhah ahaaya ama ficil ahaaya waa isku mid hada ida kana alinsaanu almuqararu munqaadan lisharci xukunku sidaa weeye idaa kaana hadduu ahaaday alinsaanu lmuqararu ruuxa wax loo taqriirinayo ee loo sugayaa oo odhaahduu yidhi ama ficilkuu yidhi loo sugayaa hadduu ahaaday munqaadan lisharci sharciga mid u hoggaansan uu ahaaday yacni xukunku waa saas in kaana kaafiran aw munaafiqan haddii kaa wax lagu inkiri waayey oo ahaaday mid gaal ah aw munaafiqan ama mid munaafiqa uu ahaaday falaa yadullu taqriiruhu lahu kuma tusinaayo taqriirkiisa sugistiisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sugay lahu yani faacilkan u sugay cala aljawaasi bannaanaansho marka isagaa ku tusin maayo ka taqriirihi sala allahu alayh wasalam waa sida sugistiisa uu nebigu salى اllahu عalيyه wasallam u sugay addimiya calى اlfiطri fii nahaari ramadaana nuskhadan kolle hayo waxay qoraysaa alladii bay qoraysa laakiin sida saxani waa addimiya nuskho wax saa idin qoraya ma jiraan saasuu kuu qoraya soma nuskhadaasaa saxan ka taqriirihi salى اllahu عalيyه wasalem waa sida sugistiisa nebigu salى اllahu عalيyه wasalem u sugay addimmiya dimmiga uu sugay gaalkii muslimiinta ku hoos noolaa ee jizyada laga qaadayey uu u sugay cala alfitri fii nahaari ramadaana afuraadda uu afuray maalin ramadaan gudaheed uu afuray uu u sugay oo bimacnaa gaalkii dimmiga ahaayoo maalintii ramadaan wax cunaaya hadduu nebigu ku inkiri waayo oo ay saasi dhacdo lo odhan maayo inay bannaantaa laga daliishanaya yani taa la odhan maayo waayo dee ruuxani ma aha ruux markaa munqaadli sharci ah baabkan taqriirkuna wuxuu ku imanayaa cidda wax loo taqriirinaya waa inuu yahay yani shaksi sharciga u hoggaansan waa inuu saas yada ahaada daahiran yani sharciga u hoggaansan waa inuu ahaada famihaalu taqriirihi cala alqowli sugistiisa tusaalaheedu uu nebigu sala allahu aleyh wasalam u sugo cala alqowli odhaaha cid u sugo tusaalaheedu taqriiruhu sala allahu aleyh wasalam waa sugistiisuu nebigu u sugay sala allahu aleyh wasalam abaa bakrin radia allaahu canhu abubakar uu sugay calaa qowlihi hadalkiisa uu yidhi biicطaa'i salabi alqatiili ka la dilay furkiisa in la siiyo uu yidhi liqaatilihi kii dilay yani in la siiyo uu sidaas sheegay abu bakar nebiguna salى اllahu aleyh wasalam uu taqriiriyey wa mihaalu taqriirihi sugistiisa nebigu salى اllahu aleyh wasalam uu u sugay tusaalaheeda cala alficli yani ficil uu cid u taqriiriyeyna taqriiruhu salى اllahu aleyh wasalam waa taqriirkiisuu nebigu salى اllahu aleyh wasalam u taqriiriyey khaalida bna alwaliidi khaalid oo ina waliid ah calaa akli dabbi yani dabka inuu cuno uu u taqriiriyey dabbigu waa nooc markaa masacagalayda markaa la mida oo shabbahda laakiin ka yar yar ayaa dabbi la yidhaahdaa waa isku fasiilo waa isu eg yihiin waa isku awsaaf laakiin waxay ku kala yaro duwan yihiin yani waa kala wen yihiin tan markaa hadda mansacagalayda ama mansalugalayda kolba sidaad u taqaan waxa iyada lugatulcarab lagu yidhahdaa waral waral baa la yidhahdaa dabbiguna waa ka yaryar yahay laakiin sida kale waa ula mid marka bahashaas mascagalayda shabahda ee dabbiga la yidhaahdo yani khaalid ibnu waliid wuxuu ku cunay nebiga sala allahu aleyh wasalam hortiis nebigu waxa weye waa diiday inuu cuno markaasaa khaalid yidhi ma ba markaasuu yidhi maya ee anaa nacaya markaasaa khaalid intuu soo jiitay cunay nabiguna kuma inkirin sal allahu aleyh wasalam wa xasaanin iyo xasaan nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu u taqriiriyo kala wey calaa inshaadi ashicri fi lmasjid gabayga in laga tiriyo masjidka gudihiisa in laga tiriyo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu taqriiriyey casaan ma munsarif ba mise waa ma laa yansarif yani haddii waxa weeye nuunku uu asal yahay oo xusni laga keenay waxay noqonaysaa inuu yahay munsarif haddii nuunku ziyaado yahay waxay noqonaysaa inuu markaa noqdo maa laa yansarif oo min alxasi laga keenay taa waxay noqonaysaa xasaan waa mid layn badan id taxusuunahum marka maga waxay ku xidhan tahay ma min alxasi ba mise waa min alxusni min alxasi hadday tahay waa maa laa yansarif oo waa in la yidhaahdo yani markaa maa laa yansarif laga dhigo oo la yidhaahdo calaa xasaana haddii waxa weeye xusni laga keenayna ziyaadatu alif wa nuun meesha waa ka baxdo oo dee dee nuunku waa asal marka idan labadii cillo meesha kuma sugnaan calamiyadii cillo kale ma raacayn idan wuxuu noqonayaa munsarif buu noqonaya marka nebigu salى اllahu aleyh wasalam xasaan bnu haabitna wuxuu u taqriiriyey yacnii gabay inuu ka tiriyo masjidka gudihiis wuxuuse ahaa gabaygu gabay uu nebiga sala allahu alayh wasalam iyo diinta ku daafacayo ayuu ahaa ee gabay iska taroroga ama markaysaga reer hebel lagu ammaanayo ama waxyaalo markaysagaa yacnii xunxun lagu sheegaayo ama markaysaa markaa yacnii waxyaalo xunxun lagu ammaanayo ama cid marka isagaa lagu caayayo yani markaa bigayri xaqin kulu dalika ma ahayn shicirkuna waxa weeye waa bimansilati اlkalaam sida xadiiskaba ku soo aroortay ashicru bimansilati اlkalaami xasanuhu xasan wa qabiixu qabiix ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiinayaan xadiiskaas gabaygu wuxuu la mid ahaaday hadalka kaluu la mid ahaaday kiisa wanaagsani waa wanaagsan yahay sida hadalka kaleba ka wanaagsani u wanaagsan yahay kiisa xumina waa xun yahay ya saas yada wey saas aawadeed markii uu ku inkiray cumar bnu khataab oo ku yidhi ma masjidkaad ka yani markaa gudihiisaad ka gabyaysaa wuxuu yidhi waxaan ka gabyi jiray iyadoo uu ku sugan yahay mid adiga kaa khayr badani dabeed cumar waa iska aamusay yani wuxuu u jeedaa nebigu sala allahu aleyh wasalam iyadoo jooga nebigu isagoo jooga ayaan masjidka gudihiisa ka gebi jiray hada fi ma ra'aahu sala allahu aleyh wasalam kaasi wuxuu ahaaday xukunka shaygu nebigu arkay sala allahu aleyh wasalam xukunkiisu arkay xukunkiisa ayuu ahaaday hada fima ra'aahu sala allahu alayh wasalam kaasi wuxuu ahaaday kii xukunkiisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam arkay ay fii xukmi maa ra'aahu sala allahu alayh wasalam aw samicahu ama uu maqlay xukunkiisa weeyi aw balagahu ama soo gaadhayoo fa aqarahu dabeedna uu taqriiriyoo sugay wuxuu tilmaamayaa uga jeedaa wuxuu nebigu salى اllahu عalيyh wasalam aanu arkin ama aanu maqlin ama aan soo gaadhin inaan la odhanayn waa taqriiriyey laakiin taa lafteeda ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin wakhtigii nebigaba waxa la sameeyo si aynu mar hore soo sheegnay waxay ka leedahay xukmu taqriir bay leedahay taqriir sariixa yoynay ahaan xukunkeed bay leedahay saxaabaduna waa kuwa deliishan jiray wixii wakhtiga nebiga sala allahu aleyh wasalam dhacaa xadiiskii asmaai aynu sheegnay baa la mida xadiiskii asmaai aynu sheegnay baa ka mida ee tilmaamayey in wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam yani faras ay qasheen oo madiine ay ku qasheen oo deedna ay cuneen waxaa kaloo la mid a ah xadiiska jaabir iyo abu saciid ay yidhaahdeen kunaa naczilu walqur'aanu yanzilu casli baanu samayn jiray iyadoo qur'aanku soo degaayo markaa nebigu yaanu ogaan ogaanbe dee ilaahay baa ogaa markaa nebigu yaanu ogaan ogaanbe taqriir waxay u noqonaysaa ogaanshaha u ilaahay ogaa waayo ilaahay wax walba waa ogyahay maadaama ilaahay wax walba og yahay shaygaasi haddii aanu bannaanayn dee waxyi baa ku soo degi lahay waa la caddayn lahaa wakhtiyada qaarkood munaafiqiintu hadalla ay yidhaahdaan baa waxyi ku soo degi jiray markaasaa la caddayn jiray oo la bayaamin jiray wakadalika istibshaaruhu sala allahu aleyh wasalam saasoo kaley ahaatay bushaaraysigiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku bushaaraystay ama ku farxay bushaaraysigiisa ama faraxiisa uu nebigu farxayna saasoo kale ay ahaato oo hadduu markaa shay la sameeyo ama shay la yidhaahdo uu nebigu ku farxo waa taqriir kaistibshaarihi sala allahu aleyh wasalam waa sida faraxiisa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam ku farxay cinda samaacihi markuu maqlay qowla mujazizi almudliji ninka mujazis la yidhaahdo hadalkiisa u maqlay ee bani mudlij loo nisbeeyey waqad badat wuxuu hadalkaa yidhi ninkaa mujazis la yidhaahdaa walxaal qad badat ay muuqatay aqdaamu zayd bni xaarisa zayd bnu xaarisa addimadiisu ay muuqdeen iyo wabnihi inankiisii usaamata radia allahu canhuma iyo zayd inankiisii usaama oo usaamatu bnu zayd ahaaday addimadiisu ay muuqdeen min taxti alkhitaa yacni marada ay ku dadan yihiin hoosteeda ay ka muuqdeen yani waxaa jiifay zayd bnu xaarisa iyo inankiisa usaame ayaa meel bay markaa jiifeen marana waa huwanaayeen oo jidhkooda inta kale ma muuqanayn wejigooda iyo madaxoodu waa qarsoonaa iyo gacmahooda iyo jidhka kale waa qarsoonaa addimadooda ayaa markaa maradii dabadda ka yaalay bimacnaa maradii ka soo baxay oo addimadoodaa muuqanayay ninkan mujazis la yidhaahdo almudliji addimadii buu arkay markaasuu wuxuu yidhi ina haadihi alaqdaama bacdaha min bacdin addimadan qaarkoodba qaarka kaley ka mid yihiin bimacnaa waa isdhaleen waa is yihiin bani mudlij waxaa lagu yaqaanay hidda soocay khatar ku ahaayeen niman hidda sooca aad u yaqaana ayay ahaayeen usamat bnu zayd iyo zayd bnu xaarisana midabkooda ayaa kala duwanaa midna waa madoobaa midna waa caddaa midna waa madoobaa midna waa caddaa markaasaa dadka qaarkood waxay odhan jireen oo gaaladu gaaladii baa waxay odhan jireen yani ma dhalin nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa jeclaa zayd bnu xaarisa iyo inankiisa usaamo labadaba waa jeclaa marka jacaylka nebiga ay og yihiin in nebigu jecel yahay daraaddeed ayay gaaladu u canjarafayn jireen markaasay odhan jireen labadan isma dhalin midna waa madow yahay midna waa cadi yahay nebiguna taa waa dhibsanaayey iyaguna waxay uga jeedeen dhibisay nebiga ku dhibayaan ayay uga jeedeen marka beni mudlij nimanka la yidhaahdo carabi waxay u taqaanay hidda sooca inay khatar ku yihiin marka zayd bnu xaarisa iyo inankiisii usaama oo labaduba marye ay ku dadan yihiin addimadoo keliya ayuu arkay markaasuu addimadani way is yihiin ya waa dimo iska tirsan yani midabka qofka hidda sooca yaqaanaa midabka keliya ma eego yani waxaa weeye qorqoraanshaha iyo sida uu yahay iyo qofka markaysaga markaa dhiiggiisa ayaa markaa dadka ay eegayaan taasay ka soocayaan laba qofoo markaysagaa midna uu cad yahay midna uu madow yahay bay isku hidda soocayeen markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam arrinkii isagoo ku farxay ayuu markaysagaa sheegay yani sidaasuu markaysagaa u yidhi liannahu sala allahu aleyh wasalam laa yuqiru calaa bailin nebigu sala allahu aleyh wasalam shay baatila ma taqriiriyo ma sugo walaa yastabshiru libailin baailna kuma bushaaraysto walida qaala shaaficiyu wa axmedu sidaas aawadeed buu yidhi shaafici iyo axmedba raximahum allaahu ilaahay labadoodaba ha u naxariistay biisbaati nasabi nasabka lagu sugaayo can ariiqi alqiyaafa alqaafa wa jamc alqaa'if waa mufradka alqaafana waa jamci marka alqaafa hadduu idin qoraayo nusakhu saa isku raacsan yihiin waxay noqonaysaa can ariiqi alqaafa ay biariiqi shahaadati alqaafa kuwa khiyaafada yaqaana yani waxa weeye shahaadadooda inuu ku sugo alkhiyaafa nuskho idiin qoraysa hadday jirto maydaan sheegin haddee waxay noqonaysaa can ariiqi alkhiyaafa yani waddo khiyaafo wadda hidda sooc in lagu sugaayo marka calaa kulli xaal dhibi kuma sugna yani sida inoo qoran can ariiqi alkhaafa yani kuwa khiyaafada yaqaana markhaatigooda in lagu suga ayaa macnuhu dhacaya wakhtigaa markaa markhaatigooda lagu sugayaana waa marka wax kaloo ka xoog roon la waayo laakiin haddii kale oo wax kaloo ka xoog rooni meesha yaallo khiyaafo looma baahno khiyaafo markaa looma baahno baabkani wuxuu ku saabsan yahay taqriirka nebiga sala allahu aleyh wasalam buu ku saabsan yahay marka wuxuu nebigu taqriiriyey sal allahu aleyh wasalam waxay la mid tahay wuxuu sameeye oo kaley la mid tahay taqriirkaasina waa geli karaa ficil iyo odhaah mid walba waa geli karaa mid walba taqriirku waa geli karaa waxayna culammada badankoodu u shardiyaan shakhsiga wax loo taqriirinayaa waa inuu yahay munqaadan lisharci yani waa inuu yahay munqaadan lisharci culammadu saasay shardiyaan marka badankoodu waxay shardinayaan munqaadan lisharci fi daahir oo munaafiqii muujisanayay inuu muslim yahay taqriirku waa gelayaa bay yidhaahdeen wax munkara markuu ku hadlo waa in lagu inkiraa laakiin mashaayikhdu waxay mareen culamo badanoo kalena ay martay waa inuu munqaadan lisharci daahiran wa baatinan waa inuu yahay oo bimacnaa ruux muumina uu yahay oo aanu gaal iyo munaafiq midnaba ahayn laakiin culamo badan oo kalena waxay mareen munqaadan lisharci fi daahir inuu yahay oo munaafiqu yani wixii uu yidhaahdo haddii laga aamuso waxay noqonaysaa min baabi taqriir ayay markaa waxbay yidhaahdeen almuhim mashaayikhdu iyagu waxay mareen gaalka iyo munaafiqu ficilka ay sameeyeen ama waxay yidhaahdaan taqriir inaana yeelanayn marka horeba sharciga uma hogaansamayn laakiin waxaa ishkaal imanaya munaafiqiinta qaarkood waxaa dhici karta nifaaqooda inaan la ogeyn bale nebigu sala allahu aleyh wasalam bacdu lmunaafiqiin baanu nifaaqooda ogeyn wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum almuhim taqriirkii markaa waxaa soo gelaya odhaah in la taqriiriyo odhaahda waxay u tusaaleeyeen mashaayikhdu nin gaala ayaa nin saxaabigii dilay markaasaa saxaabigii dilay ayaa furkiisii ayuu wuxuu yidhi anaa ninkaa dilay markaa furkiisii baan doonaya oo nebigu waa ku yidhi salى اllahu aleyh wasalam man qatala qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabu ruuxii marka isagaa yani dee gaal dila oo caddayn u haysta inuu gaalkaa dilay waa jihaadkii ku dilay yani wuxuu leeyahay furkiis yani qalabka uu sito qismada haniimada laga gelin maaye isagaa qaadanaya saxaabigii markii uu yidhi aniga ayaa dilay ayaa la yidhi bayiino keen nin kaleo saxaabiya wuxuu yidhi anigaa ogaa inuu isagu dilay laakiin ha lay daayo furka anigu aan qaateen markhaatigii markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi aniga ha daayo intaan nebigu jawaabin baa abubakar fatwooday waxaa la yidhaha iyadoo nebigu fadhiyo oo joogo saxaabada xadrada nebiga cid ku fatwooto waxaa jiray abubakar wuxuu ahaa aclamu saxaaba saxaabada ka ugu cilmiga nebigu joogo cid ku fatwoota oo fatwo ka dhiibataa abubakar baa jiray markaasuu wuxuu yidhi wallaahi lagu siin maayo intaan nebigu jawaabin ya ayacmidu ilى asadi min usd illaahi yudhaafixu can illaahi fayucطiika salabahu ma libaax libaaxyada ilaahay ka mida oo ilaahay daafacayo bimacnaa ilaahay dartii u dagaalamayey ayuu markaysagaa furkiisa adiga ku siinaya walle intuu ku dhaartu wuxuu ku dhaartay inaan markaa la siinayn nebiguna sal allahu aleyh wasalam waa u taqriiriyey marka waa taqriir cala alqowl waa odhaah la taqriiriyey taqriir waa taa khaalid ibnu waliid uu dabbiga cunaayey nebiguna u taqhriiriyey waa taa marka xasaan ibnu haabit uu masjidka dhexdiisa marka waxa ka gebiyeeyey nebiguna u taqhriiriyey sala allahu aleyh wasalam waxaa soo gelaya taqhriirka yani nebigu sala allahu aleyh wasalam wax la yidhi uu ku farxo ama wax la sameeyey uu ku bushaaraysto ama ku farxo marka ninkaa hidda sooca yaqaana hadalkaa uu yidhi ina hadihi alaqdaama bacduha min bacdin nebigu waa ku farxay sala allahu aleyh wasalam waana sii sheegay saasuu yidhi waxay ku tusinaysaa inay taqriir tahay oo la ictibaarinayo qiyaafada taasay ku tusinaysaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam wax baatila kuma farxo mana taqriiriyo marka waatay culammada qaarkood ka qaateen oo imaamu shaafici iyo imaam axmed ay ka mid yihiin in waxa weeye nasabka lagu sugaayo yani shahaadatu lkaafa yani dadka khiyaafada yaqaana ee hiddasooca yaqaana markhaatigooda in lagu sugayo marka waxa weeye calaa kulli xaal taqriiraadkuna saas yadaabay yihiin waana bimanzilati alafcaal ayay markaa la xukum yihiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk